bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والsلاam عlى rasuuli اllahi الأmin وعlى آlihi وصaxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuخi akhirhm shaykhuna الshaykhu صالح cbdالlah الcusaymiy غafar allahu lahu wlahum jamiica bisnaadi kuli minhm ilى cusmayn cayna can amr bn diran can abi qabuusa mowla cabdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waآlihi waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamu man fi اlardi xkm الsma wmin daraa'iq raxmatu raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraa'i usuul mutuun khaasatan usuul xadiid mustafa wa rasuul mujtaba sala allahu alayhi waala aalihi sala allahu alayhi wacala aalihi wasaxaabati ajmaciin liyafuuzu bisacaadati alcajl ajl fahada huwa almajlis attiscuun min majaalisi iqraa'i wa sharxi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 ninka adeeg u adeego fii ahlihi reerkiisu u adeego ayuu baabkan u baab yahay weeyaan ninka inuu reerkiisu adeego in aad hadyigii nabiga ahay sala allahu aleyh wasalam dhibna ay ku sugnayn ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba kun afar boqol iyo labaad can aswad ibn yaziid waxaa lagu wariyey raximahullah qal wuxu yidhi aswad sa'altu waxaan weydiye caaishata um اmminiin aلصidiqa binti صidiq radia اllahu taala an ardaha ayaan weydiiyey maa kaana الnabiyu nabigan wuxuu ah sal slam yasnacu mid sameeyo fii beyti markuu gurigiisa joogo qaalat waxay tihi kaana wuxuu ahaa nabigeenna sala allahu alay slm yakuunu mid ahaada fii mahnati ahlihi reerkiisa adeegooda ayuu ku sugnaa nabigeena sal slm tacnii waxay ula jeedaa khidmati ahlihi reerkii inuu adeego fa idaa xadarat isalaatu salaadda haddii ay xaadirto gaaro kharaja nabigeena wuu bixi jiray sal sl ila salaad salaadii u aadi jiray oo khidmadii adeegii nabigeena wuu afjari jiray sala allahu calayh ali wasalam bukhari ayaa soo saara xadiidkaas xadiidka laba kun afar boqol iyo saddexaad can hishaam waxaa lagu min curwa ibnu zubayr raximahullah can abiihi curwa bni zubayr raximah ullah wuxuu yidhi curwa bn zubayr qiila waxaa loo yidhi caishata caaisha waxaa loo yidhi maa kaana nabiyu nabigeena muxuu ah sal slam yasnacu mid ku sameeya fii beyti gurigiisa qaalat waxay tihi kaana muxuu ah nabigeena sal slam qaalat waxay tidhi kamaa sidii yasnacu u sameey axadukum midkiin ayuu nabigeena samayn jiray sala allahu calayhi wa wasalam yakhsifu naclahu kabtiisa ayuu nabiga talan jiray uu jiray wa yuraqicu thawbahu maradiisana karin ayuu saaran jirayoo meesha ay ka dilacdo ayuu karin iyo talma iyo nabigeena samaysan jiray sala allahu calayhi waaalih wasalam dhaqanka nabigan lagu yaqaano calayhi salaa wuxuu ahaa gurigiisa markuu joogo mid ka ah dadkaas ayuu ahaa ninka caadiga ah zawjka caadiga ah qofka danihiisa qabsada qofka cida u danaya ayuu ahaa nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam ee dadka dhaqanka yaro inkaaran lah oo in korsi dheer iyo sariir dheer intuu ku fadhiiso halkaas muxuu ahaa yaan litaabanin ma ahayn dhaqano noocaas ayaa jiraanoo yacnii gabadha muslimada ah oo guriga joogta culayska haysto inaan lala wadaagin oo xitaa haddii wax weyn aan lala qaban niyada aan loo dhisin waa dhaqan dadka jafaaga iyo adadayga dumarka in jikada ay kaligood ku jiraan iyaga ay dhiboodaan iyaga un muxuu ah waxay tirtiraan iyaga ay yacnii dhib oo dhan u saarnaado ninkiina boqor halkaas saa u fadhiyo u noqdo isagana saa uu aamino arinta ayada waa arrin aanan fiicnayn laa shakka qofka dumarta mas-uuliyad ayaa saaran gooni ah ninka raggana mas-uuliyad gooni ayaa saaran oo ragga mas-uuliyadda biilkii iyo kadigii iyo dadaalkii banaankaha ayaa saaran ilah u saaray subxana wa tacaala sida ilaahay baa saaray iyada lagama rabo iyadayna mas-uuliyad iyo mas-uuliyaddiisii walmar'atu raaciyatu fii beyti zawjiha wa hiya mas-uulatu canhuma mas-uuliyad waa saaran tahay laakiin macnaheeda waxaa dhaafsan mucaashiruhunna bilmacruuf wanaag lagu laqdo waxaa weeyaan in cunadii mararka qaar lala soo qaado in weeleyshi mararka qaar lala dhaqo in waxaa weeyaan shaqoodhinka qaar lala qabto in gogashii mararka qaar lala goglo wahakada mararka qaar ay cajisantah o xanuusantahay jikadii la galo wax la kariyo dhaqanka isaga waa dhaqan waxba dhib uusan ku jabnayn soomaalida waa taqaanaano jikada looma dhaafi karo dumarka yacni qofkuu dhaafana waa qorqod ama qorqodo waxaa tidhahdaanba qofka jikada u gudba oo muxuu ahaa howlahaas faraha la gala canjeerada saa u yara wareejiyo amaba waxaa weye bariiska qaadada saa u dhexgeliyo allah yarxam wa allah yarxam qorqod ama qorqodo waxaa tidhahdaanba ayaa loo yaqaana waana runtii wa wa meesha ka jira maahan wax saxa maahan nabigeena sal ll slm dhaqankiisa waad aragtaan marka waxay u baahantay in e, dumarkiina shaqadooda ay qabsadaan oo ayaga iskale shaqadaas laakiin raggana ayagana ay kusii daynin oo ay ka warhayaan ooy mxua u naxariistaan e, dad akhyaara waxay dhihi jireen adduunkan saddex cadaab ayaa la soo dejiyey ragga akhyaarta qaara sheegi jiray ilah unaxariista way dhinteen marka saddexda cadaaba dumarka ayaa gacanta loo geliyey saddex naarood ayaa adduunkan la keenay saddexdiiba dumarka gacanta loo geliyey waxay yidhaahdeen caruurtii waa naar canug yar haddii maanta lagu dhiibo oo la yidhahdo adi waxaad yeeli maanta un adiga hay canugan ama waxaa weeye canugii dhibaad u geysanaysaa ama adoo muxuu aha in waasha jooga xaaladaada xaalad ay tahay ayaa lagu imaanayaa caruurta ayaga gacanta ku hayaan kama xanaaqayaan diifka ay ku tirayaan saxarayay ka dhaqayaan kaadaday ka dhaqayaan cunnadaay siinayaan habeenkay la soo joodayaan ayaga yaa dhalay ayaga caloosh ku waday cadaab caruurta wax sahlan maahan runtii wax aad u dhib badan waa aad u dhib badan tan labaadna waa dabkii caadigaha ah oo dabka wanaar hal xabo canjeero kari hadi lgu yar waa laga yaba ina gacmaad ka gubat markaasaa laga yaabaa inay reer dhan faamil labaatan toban iyo shan gaara inay canjeerada iyada u karayso intaa taagnaato oo dabkaas mar ay ku gubatay iyo mar qiiq afka ka galay iyo mar basashi iyo haakada yani waad garan kartaa xaaladooda dabki ayaa gacanta ku hayaan shahwadana waxaa weeyaan waa cadaab qodobka saddexaad ay ku dareen dumarka iyaga ayaad ilaahay subxana wa tacaala ugu dhigay meel shahwadaas oo xalaal ah lagu guda marka intaas darteed wuxuu dhihi jiray qofka ninka ragga ah oo qof dumar ah ama laa yara murmi amaba xumayni wuxuu dhihi jiray waa caran waa nacas oo waxaan macno ku dhisnayn yani qof intaasoo naara dabka gacanta loo geliyo gacmaha ku haya aadna la murmaysaa oo xalaaqiisa wax ka dhigayo furtiisa waxaad ka dhigayo waxaa weeyaan dhib aad u arkaysaa arinta ayada runtii dadka cuqalada ah ma sameeyaan sida dhabta ah waad arkaysaan dadka akhyaarta ah oo la yaqaana dumarkooda ayaa ka adag waa macruuf dumarka ayaa inta farta ugu fiiq oo halkaa mar waaye haye inta mar waaye haye inta mar waaye inuu qofka asaga dabaaliya ma ahan qofka isaga inuu muxuu ahaa khiiro iyo dadnimo ay ku jiraan ma ahan qofka asaga inuu xaaraan dabcan xaaraanta i lagama hadlay qof inay qofka xaaraan iyo waa eh, dhaqan xume iyo ma ahan laakiin tusaale ahaan waxyaabaha qaar waxay leedahay waxaad yeeli lacagtaa keen waaye qaado waxaad yeelaysaa muxuu ah wax fulaan soo gad waaye qaado maalin fulaan muxuu ah waa inaad noola joogtad meel aadin haddii aad marka ayada meel ku xirnayn oo xaaladiisa ay caadi tahay waaye inuu yidhaahdo wahaakada yacnii meel fulaan noo kaxay waaye inuu yidhaahdo waa mucaasharada wanaagga ahayd waxba dhib ma lahan ragga qaar laakiin burka raggahay soo taqaanaan ragga ragga soomaalida waxay u yaqaanaan yaa hebel waa nin ragga oo islaan af uma muxuu ahay af uma kala qaadi karto ya haddii afka ay u kala qaado waa burka ayaa saaran doqonaha noocyadooda waxay sheegi jireen saddex qayboodba ya waxay yidhaahdeen Eh, waxaa ka mid ahaa yani waxaa ka eh, garka ama reebto yani inaa qofka saa noqdo ood islaanta marba haddii ayba isqabtaan uu muxuu ah la aado uun qootinki kadibna islaantii la baaniyo oo la yidhahdo ayo xaraariyo hala baaniyo ninka ayaa nabar ku dhuftay waa mushkilad alcumuum masaladaas marka khidmada ah nabigan halagala dayd sal alla alay slm waxaadna ogaataan lama hayo fii taariikhi اlislaam intuu nabigeen noolay sal slam intuu xaas lahaa weligiis islaan uu caayeyn lama haayo islaan uu muxuu ahaa nabar ku dhuftay lama hayo walow haba yaraatay gacan laguma hayo nabigan sal slm walaa khaadim ya waa iska cajaa'ib wa xadiidka xadiidkaas imaam axmed ayaa soo saaray dambe kii hor imaam bukhaari ayuu ahaa waana xadiid saxiix kan dambe baabu xadiid umuzarac maamo la yihahdo ama haweeney la yihahdo umuzarac xadiid ku soo arooray ayada iyo dhowr naagood oo tobaneeyo gaaraan ayuu baabkan u baabiye weyaan xadiidka laba kun afar boqol iyo afaraad can caaishata waxaa la wariy radi allahu an ardaha qaalat waxay tihi jalas waxaa fadhiistay ixdaa casharata imra'a toban i kow dumar ayaa fadhiistay haween fatacaahadna way ballameen wa tacaaqadna weliba waxay ku sii gunteen muxuu ahaa eh, ballantii aad bay usii gunteen u adkayeen allaa yaktumna inayn qarinin min akhbaari aswaajihina nimankooda khabarkooda raggooda xaaladooda inay shay-an waxna ka qarinin mid walba waxaa weeyaan ninkaaga wanaaggiisa iyo xumaantiisa waa inaad taana taanayso ood hal shay ka tegin ayaa lagu ballamay wanaag wuxuu leeyahay in halkaan soo dhig hal ka tegin wuxuu xumaan leeyahin halkaan soo dhig xabaha ka tegin ayaa lagu ballamay fadakarat waxay sheegtay kulu waaxidatin mid la arka oo minhuna haweenka tobani kuwa ka mid ah ariiqata laha ninkeeda habkuu kula dhaqmo ayay sheegtay nooc kastaba ahaatee wa kaana wuxuu ahday afdala haaulaai awaaj nimanka ayaga kan ugu wanaaga badan abu zarc abu zarc ninka la yidhahdo oo haweenaydaas umu zarca ah, qabay ayuu noqday koleyba bukhaariga haddii aad u noqotaan waad yaabaysaan sifada ay islaanta ninkeeda ka bixinayso waad yaabaysaan afka baad qabsanaysaan ya ninkaas ninka unbaa wax muxuu ahaa islaan la siiyo ama gabar la siiyo ayaa istaahil aad qaalat waxay tii caaisha radi anha qaala rasul nabig ale wuxuu yidhi sal slm kuntu waxaan ahaday laki adiga ka abizarcin ninka abizarc la yidhaahdo ili umuzarcin umuzarc siduu u ahayaan ku ahay weyaan maxaa yeelay weliba ugu fiicnaa nabigeena sal slm maxaa yeelay nabigeena sal l slm inuu la baratamo oy ka qaado orodkii inuu la baratamo oo iyadii laga qaado xilligii hore oy gabar yar ahdo fagiiga ay ahayd ay nabiga ka orod badis alah slat slam xilliga dambe oy culsaatayna uu nabigeena ka orod baday alayh in nabigeena sal alla ly ciyaar la ciyaara oo masjidka ay qolyihii xabashiyada ku ciyaarayaan war lagu ciyaara inuu nabigeena sal alla ly slm intuu eh, soo wada uu yidhaahda ma inaad fiirsato ha intuu kadibna ilaa ayada ay ka daasho uu nabigan u taagna sal slm mar inta mxuu aha qoorta ka ridiito u eegta iyo ay qoorta inta ka ridiita mxuu ahaa nabigan sal slm oo daawanays ilaa markii dambe ayada ay ka daasho waxay leedahay faqduruu qadra aljaariyati xadiidati sini gabar dayar yani jacaylka ay u qabto in ciyaar ay daawato bal adinka qiyaaso waxaa laga yaabaa laba saac saddex saac saacad inay nabigeena u taagna sal slm caaisha inuu wanaajiyo darteed arkaysaa marka alcumuum baabkaas baab sahlan ma ahan baab aadu cajaa'ib badan waa marka mucaasharada dumarka in si fiican loola dhaqmo waa laga maarmaan maa alabahuna ilaa laiim waxaa ka un adkaado dumar qof laiima qof muxuu ahaa aan macno badnayn ubaa ka adkaado saas weeyaan baab lxijaabi xijaabka iyo khuruuj nisaai dumarka bixitaanka ay u baxayan lixaajatihina danahooda ay u baxayaan beryahan dambe aad in xooga loo saaro waxaa loo baahan yahay arrintan qowsaska in laisku hayo masaladaas nima yahow akhyaaray qowsaska in laisku haayo arrinta ayadaha laga shaqeeyo akhyaarta odayaasha da'yarta culimada ragga iyo dumarka qows burbura ha la ilaaliyo arrinta iyada yaan la ogolaanin inuu qows burburo arrimaha iyaga oo waxyaabaha aad iyo aadka noogala dagaalamo oo runtii dhibka weyn u keeni karo bulshadeenna iyo jiritaanka ummaddan u keeni kara weeyaan marka arinta ayada ah xagga ku saabsan bulshada reeraha kale burbura hala ilaaliyo aad ha loo ilaaliyo wax yar ayaa laisku qabani islaanta waxay leedahay hallii fura wiilkan wuxuu le waad furanta intaa weeyaan waaba wax sahlan weeyaan inta eh, faamil ku burburaysa markaasaa usbuuc dambe haddana wuu soo ceshanayaa markaasaa waxay leedahay fur wuu furayaa soo ceshanayaa usbuucii saddexaad ayuu furayaa marka markaasuu intuu imaada wuxuu leeyahay culama saddex jeer ayaan furay iskama warqabin ifura halkaasaa lii qabtay waxaa weeyaan kuleetiga ayaa lii haayey muxuu ah khiyaar ma lahayn marka wahaakada naftaydaan u baqay xaggee dafka ku baqi marka calcumuum baabka isaga ah aad in loo ilaaliyo eh, masalada ku saabsan dumarka iyo rag in laisku hayo in dadka akhyaarta iyo muxuu ahlu khayrka ay ka shaqeeyaan aad iyo aad ay muhiim u tahay baabulxijaabi xijaabka iyo khuruuji nisaai dumarka ubixitaan ay u baxayaan lixaajatiina danahooda ayuu baabkan u baabi weyaan dumarka inay danahooda u bixi karaan xijaabna laga raba ayuu baabkan u baabi xadiidka laba kun afar boqol iyo shanaad can caaishata waxaa lagu uri zawji nebiy radia allahu taala wardaha ana azwaaja nebi nabiga xaaskiis sal slm kuna waxay ahaayeen yakhrujna kuwa bax bileyli habeenkii idaa tabarazna haddii ay ifbaxaan ifbaxay u baxaan yacni masquul doonasho ila almanaasici meesha manaasic la yihahdo ay u bixi jireen wa huwa manaasicna saciidun waa meel bannaan afyax weliba aad waasac u ah fa kaana cumar wuxuu ahaa radia allahu taala an wardaa yaquulu mid yihahda lilnabi nabi ku yidhahdo uxjub nabi alla xijaab nisaaka dumarkaada xijaab falam yakun rasuula nabiga lama ahan yafcalu mid sameeyo marka aydan ayat xijaab sooma degin la socdo sayid cumar marka waa mulham fakharajat sawdatu ayaa baxday binti zamca radia taala ardaha zawju nabiyi fakharajat waxaa ba sawdatu bintu zamca zawju nabiy sal l slm xaaskiisa ahayd leylatan habeen ayay baxday oo min alayaali habeenada ka mid a cishaan xilli cisho ah oo xilli wa kaanat waxayd imra'atan haweeney tawiilatan dheer fanaadaha cumaro ayaa u dhawaaqay muxuu alaa qad carafnaaki waan ku garanay yaa sawdad sawdoy alaa hooyaay qad carafnaaki waan ku garanay yaa sawdad sawdoy waan ku garanay inaad sawdatay waan kuu jeednaa saas ayuu ku yidhi xirsan isagoo ku dadaalay calaa an yunzala in la soo dejiyo alxijaabu xijaabka fa anzal alweyni wuxuu soo dejiye aayat alxijaabi aayad xijaabka iyuu soo dejiye weeyaan musqulo guryaha kuma ooliy marka bannaanka loo bixi jiray isna wuxuu dhihi jiray nabi allow dumarkaada xijaab u xir oo ha xijaabteeno kadibna habeen habeenada ka mid ah ayaa qisadan a dhacday waa ku garanay xafsoy sawdoy wacalaa hada asaas ilaahi subxana watacaala koley xikmadiisi ay ku jirta in lasoo dejiye arrintaasa iswaafaqday weeyaan buhaari iyo muslim aa soo sar xadidkaas wandur waxaad egtaa fii fadli xijaab xijaabka fardyaritaankiisa xadid saddex kun iyo lix boqol iyo lix iyo eh, afartanaad weeyaan waxaad egtaa wandur fi lkaasiyaati alcaariyaat xadiidka laba kun iyo todoba boqol iyo laba iyo sagaashanaad labadaba waa noo imaan doonaan insha allahu tacala baabu taxriimi hajri firaashi zawji ninka firaashkiisi gobashiisa in laga haajiro inay xaaraanta ayuu baabkan u baab yahay dumarka ayaa lala hadlayaa dumarka markay xanaaqdab inay ninkeeda tidhahdo shuqul kuguma lihi ayada waa xaaraan lama ogola malaa'igta ilahi waa nacladay subxaana wa tacaala marka arrinta ayada dumarka inay iska dhowraan iska ilaaliyaan waa khatar wax yaray isku xanaaqayaan ninkii kadibna gogoshi ka cararaysaa salaaday tukanaysaa soon naafilay soomaysaa allay caabudaysaa qur-aanay akhrinaysaa wanaag ay la imaanaysaa ciddii ay ka adeegaysaa ajir o dhan dhan kalena waxaa kaga furan nacladii malaigta ku socon marksaa u socon waa mushkilad mogta fiqi xumida ay ka mid taha iyo fahan xumida dumarka ku dhaca dhanka kale waa kaa mustaqiimowa dhan kale ninkeediia u caraysan malaigtia markasaa ugu shubaysa nacladii waa mushkilad niminkiina muxuu haddii ay u sheegaan xataa hanoo sheegin ay leeyihin ay gacmaha u taagan laga yaaba oy gacmaha loo filga ninkii miskiinkaa xadiidka laba kun afar boqol iyo lixaad ayadna salaadlaan iyo waxaa ku dhacday diinlaan iyo naclad badan baa ku dhacaysa xadiidka laba kun afar boqol iyo lixaad can abi hurayrata waxaa lagu radiallahu ta idaa daca hadduu u yeerto arajulu ninka imraataha haweenaydiisa ilaa firaashi firaashkiisa oo fa abat ay diido oo fa baata u baryo khadbaana calayha isagoo u calaysan lacanata almalaigta malagta ayaa naclado xataa tusbixa ilaa ay ka waabariisato bal arka nacladii ay soconi riwaayad kalena waxaa weeya ilaa u ka raali noqdo buhari muslim ayaa soo sar xadidka xadidka laba kun afar boqol iyo todobaad can talq ibni cali waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qala wuxu uhi alq qaala rasul rasulka wuxu yiri sal slm idaa arajulu ida arajulu idaa daca hadduu yarta arajulu ninkii zawjatahu haweenaydiisa lixaajatihi kala hormarya ida arajulu daca idaa daca hadduu yar arajulu ninka zawjatahu haweenaydiisa lixaajatihi xaajadiisa ugu yeerto mucaasharadii faltaati ha u timaado wain kaanat haba ahaatee cala tanuur foornaha ayada dur joogta wax karinaysa xataa ha noqotee ha u timaado weyaan tirmidi waxadii saxiixa baabu maa yukrahu min darbi nisa dumarka in la garaaca nacitaanka la nacay iyo muxuu aha diidmada la diiday ama la karayaysa ayuu baabkan u baabi xadiidka laba kun afar boqol iyo sideedaad can abdilahi bni zamcat waxaa la wariyey radia allahu ta qa u khaطba rasul nabiga y khudbay sal slm khudbad dheer ayay ahayd wadakara nisaa dumarka ayuu sheegay faqaala kadib nabigan wuxu yih sal slm yacmadu ayacmidu miuu qasday axadukum midkiin yajlidu inuu jeldo imraatahu uu jeedal ula dhaca uu garaaca imraata haweenaydiis jald alcabdi addoonka sida loo garaaco kale addoonka in la garaac ma bannaan tahay in la garaac maya ma aha laakiin waxaa weeyaan sida ay dhaqanka u yaho loo garaaci jiray addoonta addoonka ay u garaac jireen dadka lahaa falacallow kadibna waxaa dhici karto yudaajicu inuu la saxdo min aakhiri yowmi maalinkiisa dhammaadkiisana inuu la saxdo haddana sida addoonka u jalda ayaa laga yaabaa marka nabigeen arrintaasu aad ula yaabay calayi sl slam wuu diidey arrinta ayadana wuu diiday nabigeena sal slm buxari muslim soo saaray xadiidka aayad qur-aanka o ahayd fadribuuhunna culimada waxay ku fasireen waa taqaanaan darban hayra mubarix cimaamadan darafkeeda iyo wax la midka iyo waxyaabaha noocaasa oo dee muxuu ahaa haddii weli maslaxa ka imaanayso haddii ay kusii carayso waxba taraynin idan marka waa la xadiiska laba kun afar boqol iyo sagaalaad can iyaas ibni cabdilahi bn abi dubaabin waxaa laga wariyey iyaas ibnu cabdilaah ibna abi dubaab qaala wuxuu yidhi radi allahu ta an arda qaala rasul rasulka wuxu yidhi sal slem laa tadribuu ha garaacina imaa allah addoommaha allah oo dumarka ha garaacino fajaa cumaru cumar ayaa yimid ilaa rasulilah waa u yimid sal slem faqala wuxuu yidhi dairna waad i yidhahdeen annisaau dumarka calaa aswaajii niminkood ay ku dhiiradeen biyaha noo soo qabanaa warnaga tag adi soo qaadate san wax noo yeel adiga adbaqaso yacni dumarkii waa dhiiradeen weliba intaa wax dheeri ah dumarka reer qurayshood raggooda way ka dambeeyeen dumarka reer ansaareedna ragga farta loogu yeeri jiray niminka ragga ahaa oo reer ansaareed dumarka ayaa ka awood badnaa niminka reer quraysheedna dumarka ayagaa ka awood badnaa markay dumarkii reer quraysheed imaadeen oo ay soo haajireen kuwii waxay ku daydeen marka reer quraysheed arintaasaa dhacday marka waa lasanqaadsiiyey hadda yurub marka la tagay dumarkeeni maogtahay waay ku daday dumarka reer yurub waa la sanqaadsiiyey ayagana soo maogdiin niminka weliba kuwaan in muxuu ahaa naga taga lahmaahan xabsiye ayaa muxuu ahaa iyo tarxiil iyo ilmihii laga qaato iyo howlo badan baa muxuu ayaa lagu haya ilahi subxana wa taala ha yasiro fa jaa cumar ba eh, radi allahu taala ilaa rasul bu yimi sal slm faqal wuxu yhi daa'irna way dhiirradeen annisaau dumarka calaa aswaajihin nimankood ay ku dhiirradeen farahasa nabigu u ruqseeyey fii darbihin in la garaaca aayadda qur-aankeeda ila ruqsaysa moogse darbigii hayr mubariaaywa fa ataafa waxaa ku dawaafay biaali rasuulila rasuulka alle reerihiisa nisaaun dumar kaiirun oo tiro badan oo nabiga barbaaraya yashkuuna ka sheegana aswaajahunna nimankooda ka sheeganaya guryihii nabiga caaisha caaisha waana la dilay wahaakada guryihii dhan waa la soo maray dacwo dumarka habeenkia laga farmaciistay nin walba oo ciil u qabay maadaama nabigu uu muxuu fasaxay habeenkiia si fiican allogu faramaciistay faqala nabi nabig wuxu yih sal slm laqad taafa waxaa soo maray oo muxuuah ku dalwareegay biaali muxamedin nabi moxamed reerahiisa nisaaun dumar kaiirun ay tiro badan yashkuuna ka sheeganayaan aswaajahum nimankoodam laysa ulaa'ika kuwa ayagoo dumarka ay ka sheeganayaan bikhiyaarikum kuwiina akhyaarta ah kuma jiraan nin ay naa ka soo sheegeen haddii aad aragto ya oo dil weliba ugu sheegeen dil akhyaar ah maahan nabigeena cadi akhyaarnimo ma ahan akhyaarnimo ma aha weyaan abu daawuud ibn maaja daarimi waa xadiis saxiixa soomaalidana akhyaa waa dad akhyaar runta xaqiiqatan dumarka aad bay u cudur daaraan weliba dadka muslixiinta ah mamaahyo aad u badan oo dumarka ay ugu cudurdaarayaan oo wax ay sameeyaanba inan waxba laga soo qaadaynin ninka haddii ay dharbaaxda kuusii deeyaan inan waxba laga soo qaadaynin haddii ay kabala dhacaan waxba laga soo qaadaynin haddii ay wax ay caaytamaan waxba laga soo qaadaynin soomaalida waxay dhahaan dumarka waa dhal saan weyn yani waa eh, mxuu ahaa canug yar oo un mxuu ahaa lugtiisa ay weyn tahay dabcan haddii yasid ay u jeedaan oy dumarka waxba ma ogsoon leeyihiin eh, waxaa weeyaan waa khalad laakiin haddii ay ka eegayaan caatifadda qofka xamaasadda iyo caatifadda qofka dumarkaa isma kale reebaysa caatifadda intooda badan kulli maahan qaar badan oo ka mid ah markay waxaan soo galaan oy dareemaan culays ay dareemaan markiiba caatifada geli waxaa weeyaan ifur ama edab ma lihid ama inay caay kusiidayso ama ay koob ama darmuus ku tirta laga yaaba ninkii dumarka markay saa yihiin soomaalida waxay ku cudur daari jireen waa dhal saan weyn oo kaadiya marka taabasho iyo dil iyo baabkeeda way muxuu ahaa waakada mamaahi aad u badanay soomaalida waa taqaanaan oo dumarka loogu cudur daari ka sabar ama u sabar ka sabar ama u sabar soo ma waxay kaloo yidhaahdeen nin uusan dhuubkiisaan yani calaashiisaan ay ilin ka dhammaynin awlaad kama dhammayo yani buuxin awlaad kama dhammaynayo marka dumarka waa noocaas nabigeena waa sheegay sal alla alay slam waxaa laga uumay feer qalloocan haddii aad doonto inaad toosisana waad jebinaysaa waana furitaankii haddii kalena waa wanaaggaas iyo khayrkaas iyo barwaaqadaas iyo nuurkaas guri ay xaas joogin amaba dumar ay joogin bal ka warraba hal saac haddii aad joogta guri muxuu ah, iskaabula ah derbiyada ay adaa dagaalamaysaan ya nuurba ma yeela meesha ayada meel waxaa way khariban xaqiiqatan yani marka markaad gurigaas saacad kasta ood guri tagto ay qof dumar joogta wax la caba ama wax lao lagama way saacad kasta yaa wax hamba hood hesho wax talaajo ku jiro oo lagu siiyo waxaa weeyaan daqiiqadda wax laguu soo boobsiiyo yacni xaalad un aad la yaabaysa oo barwaaqo i khayr iska abaloy wax guursada waa meeshaa fadhin wax ka dhaqaaqa oo ad dhibooteen marka waxaa weeyaan dumarka noocaas ah haddii aad sabri weyda marka waad ka sabri un yacni iskaabalnimada meelaha bad wareegayo waxyaabaan cusbada iyo saliidda iyo laga badiyo muxuu ahaa lacagta laga badiyey umaad ku rafaadi haddii aad iska sabartana awlaad qurqurux badan oo qiimo badan oo wanaag badan oo diin badan oo kuu soo duceeya iyo muxuu ahaa qof wanaag badan dumar ah ayaad ilahay ku siinaya subxana watacaala ood ku barwaaqoobi alcumuum dumarka hala dhaqaaleeyo ha loo naxariisto ilahay ha baqo nabi moxamed alai sl slam dargiisa ha daydo ayadna ilahay ka baqeeno oo oh, raggooda muxuu ah warkiis yeeleen wixii macsiya iyo munkar ahayn wandur waxaad eegtaa fii ana almarata haweenaydii laa tudrabu lama garaacayo ilaa idaa adhalat rajula hariiba nin oo ariib ah o ajnabi inay soo gelisay ilaa beyta gurigeeda aw atad bifaaxishata ama zine ay la imaado ma lama gara xadiidka waxaad eegtaa laba iyo shan iyo labaatanaad aan eegno xadiidkaas xadiidkaas laba iyo kaas waa noo doona insha allahu tacaala waa dhowya wandur xadiidka laba iyo afar iyo labaatanaad dumarka soomaaliyeed hal ciladoy leeyihin jirto oo inay iska eh, iska muxuu aha waaniyaan loo baahan yahy yacni waana noo imaan doontaa khatarta ay leeda arrinta iyada nin ajnabi ah ayaa guriga iska fadhiyo oo ka qurcani oo ka qadayni oo ka cashayni guriga ayadii iyo isagii ayaa jooga oo kan muxuu ahaa waa dumaashigay oo iska qayluulsani intuu iska gala ama sariir iska gala sariirta xataa muxuu ahaa ninkii ayuu iska hurdi muxuu aha waa dumaashigay waa ina adeerkay wahaakada arrinta ayadaa waa dhaqan xumida diin xumida xambaarsan oo soomaalida ay leedahay runtii annaga soomaaliya aan nahay waxba iskama qaranayn waana is-ogsoonna dhaqankeenna meelo badan oo wanaagsan oo boqolaal iyo kumanaan ayaa leenahay laakiin meelaha liidan oo berigii hore oo dadka nadiifka ay ahaayeen ummadda berigii hore fitradooda ayaa nadiif ahayd dadkii waxaa laga yaabaa labada qof inay sariir ku wada saaxdaan ayna xataa qalbigooda xumaan kusoo dhicin dadkii hore waa taqaanaa dhaqankaas hore laakiin dadkan hadda jooga wiilkii gabadhii wada dhashaa la kala or laga yaaba la kala ilaaliyo zina almaxaarim waa la yirahdo maqasheen wiilkii iyo gabadhii wada dhashay ayaa in la kalaaya laga yaabaa facebookyadan iyo balaayadan iyo waxyaabahan filmaanta qashinka iyo wasakhda iyo fidradan badelanta iyo yacni qofku wuxuu noqonayaa xoolo alancaam xaaladaas oo kale marka waxaa wey waxaa laazima in saraami i meel adag la istaago yacni waana noo iman doona insha allahu tacala xadiidka ka sheekayna arintayda dumarka marka arrimaha iska ilaaliyana baabu lfitna baabu fitnati rijaali ragga fitnada ay ku fidnoomaan binisaai dumarka ay ku fidnoobaan ayuu baabkan u baabay xadiidka laba kun afar boqol iyo tobanaad can usaamata bni zaydin waxaa la wariyey xibi rasuuli illah wa bin xibihi radia allahu tacala canhuma can nebi wuxu ka or sal sl qal nabigeena wuxuu yidhi maa taraktu kamaanan tegin bacdii gadaashay fitnatan fitna adara kaga dhib badan cala rijaali ragga min anisaa dumarka ugu dhib badan inta ragga hoo dhimatay in badan oo kamid dumar ayaa dileen waxay ku dilayaan war maxaad u fadhida alle waa laqaajin rag islaayo ciidan ay dumar kiciyeen weligii muxuu ahaa col <laughs> <laughs> ma qabooba mid baa tugni qori wax sooxadii lacag keenay leeda hadii kale guriga imaan mid baa wax soo khiyaani dumarkii muxuu ahaa kada yacni mid baa zino iyo xumaan ku dhici iyadiyaa intay soo issoo camorayso oy issoo tulukaysa ayay kadibna ay muxuu aha saa hormari laba jeer saddex jeer kadibna xumaano waakada dumarka iyo ragga waa isku dhibaysan yihiin marka dhib aad u badan waa waxaa kaloo xadiid hoo jira nabigana sal slm inuu sheegay reer bani fitnadooda waxay ka bilaabatay fi nisa beleda ku dhacday heer waxaa la gaaray marka dambe ay reer bani israa'iil inay ambiyadooda nabi ka mid intay dilaan naag dhilaa loo hadiyey madaxiisi matawaqacaysaaarintayda in nabi ambiyada alla ayaga ambiyadooda ka mid intay dilaan waxaa loo dilaa naag dhilaa tira la soo dilo kadibna ninkii jeclaa oo khadankeeda ahaa ama saaxiibkeeda ahaa ayaa madaxii nabigu u hadiyey ka warrama heerkaasay gaarsiiyeen reer bani israiil dumarkii allahumustacaan xadiidka laba kun afar boqol kow iyo can abi saciid khudri waxaa la wariyey radia allahu taala arda can nabi nabigena wxu kar sal slm qal nabigena wuxuu yidhi ina adunyaa dunyada xulwatun waa mid macaan khadiratun cagaaran wa ina allaha laweyna mustakhlifukum mustakhlifukum alla wuu idin dhex dhiga fiiha gudaheeda ay adinka ayuu khaliif idinkaga dhigay idinku reebay fayandur alle wuxuu eegi kayfa tacmaluuna siaad u shaqaynaysaan waxaad qabanaysaanoo rabbi eegi ee fataqu dunya war addunyada ka baqay adduunya baqay maanta annaga inoo taalla fataqu dunya beryahan waxaa wararka hoos hoos ay u sheegayaan idiin sheegi hoos hoos waxaa la sheeg sheegayaa wax aan ficnayn oon horaana ka badbaado qabnay ma taqaan arrintayda waxaa la sheegayaa annaga farxad badan soo naguma jirin oo guryo aad u badan oo dhedhirar badan toban iyo laba dabaq toban iyo afar dabaq adduun barwaaqo kor waxaa ku yaalla guryo lagu raaxaysana oo lagu owlaada oo la degan yahay oo lagu barwaaqaysan yahy lagu ammaan qabo hoos dugsiye quraan maqaayada dukaama adduun yacni khayr dhan soo ahayn waana saas alxamdulillah waa fadli ilahi aan haysano waxaa la sheegayaa marka hadda beryahan soo bixi dadka qaar ama dad kooban in ay khatar ku jiraan oo laga yaabo inay bangiyada intaay u yara gacan ya intay gacanta u yara deeyaan kadibna xoogahoo faa'iide ay saarantaho riba loo yaqaano jaf la soo siiyo kadibna gurigii muxuua lagu dhammaystiro laguma bilaabi karo dabcan laguma bilaabo laakiin marka xaaladda ay adkaato oo mashruuci tacaur amaba u turanturoodo dadkii lala ballamayna meel la gaarsiin waayo suuqiina iska yara xumaado nafta waa daciif mogta gacanna waa miskiin arinta ayada hadday bilaabato hadday bilaabato hadda aan diyaargaroon meeshaan u guuri lehna wuu nahligayaa ilaahay wuxuu nagu barwaaqeeyey nagu baraarayey waa xaraan iska ilaalin waa zaka waa riba iska ilaalin riba waxay soo baabi'isay walaalihiin waa kuwan renodistan mandheera iyo wajeer iyo gaarisa ma ogsoon in ay soo martay dhaqaalaha baabuurta kenya qofka u dhaqaalaha badan inuu dad soomali ay soo mareen ma ogsoon tihin iyo laba aanan ahayn oo renodistan aha boqol baabuuroo isku xihan oo xilligaas sagaashameyhi joogta iyo siddeetimeyhi saa la iskugu xiri jiray a a waa kaas waa kaas shaahida shaahid min ahliha remadheero waa ninkaas an remadheerana waa naqaanaa nacrif gurye ayaga xataa lama gelaayo waxaa guryo qusuura wa lama gelaayo xitaa cid kalaysana ma laha xaafadda dhan waa laga soo guura ayadayd marka nimiyo arinta iyada ah waa humu nadiiru humi waa imtiaan arinta ayadan ka degtoonaano hadda waad aragteen meel walba guryaa la taaga waa ilahay nicmadiis ilahan kumahadayna subana wa taala noo taamyeele amin allah nagu siiyo laakiin suuskaas kansarka isaga ah ninkii lagu tuhmaana arrinta ayada ah ha loo gurmada tolkiisa ha u gurmadeena dadka yaqaano saaxiibadiis ha u gurmadeena dadka ay shirkadiina ha u gurmadeena dadka magaalada ha u gurmadeena dadka ayaga gacmaha la qabto hala garbaduuba hala garbaduuba hadday arrintan ugu bilaabato waxaa weeyaan waa baabaane waa halaa waa halaagmaynaa arrima ayagaa runtii allii sheegay inay bilowdeen hadday bilowdaana bes wa khalaas nin baa waxaa la yidhi laba ninaa muxuu ahaa bada imaadeen labadana dabaal ma yaqaanaan kadibna waxaa dhacday mid ka mid a ah baaluunkan maarta ilmaha ay mxuu ahaa afuufaan oo yaraweyn intuu afuufay ayuu kadibna badda ku dhex ritay markaasuu yidhi waan fuulaya oon ku dabaalani kii kale wuxuu waryaaba joog war joog allah allamay anna dabaal ma aqaano meeshaan kama badbaadin karo adigana waxaa weya dabaal ma taqaanida iskhariime joog ka bax uu yidhi waa afuufay markaasaa waxaa weeyaan baalkii u fuulay badda ku ritay wuxuu la badboodaba la badboodo badda waa taqaanaa dee mxuu aha maray ku dhufata eh, kalluun amaba un wax un taagan qoray waa la muday kadibna maraa yeela waa jubaq fut haakada warhabelqabo haakada markaasa wuxuu yidhi yadaaka awkata wafuuka nafaq yadaaka awkata wafuuka nafaq labadaada gacmood ayaa horta waxaan hadda aad ku dhimatay oad ku dhimanaysa ayaa horta axid ah oo gunaday afkaadana wuu afuufay wabilahi towfiiq wabilaahi atowfiiq annagana waxaan dhahnaa ya taladaada ha ku eedo ya yani marka waxaan kala jeedaa marka maanta qofkii baabkaas galo yadaaka awkata wafuka nafak waxaa weeyaan aakalu riba aakhiru ilaa qila qofka riba cunaha ah waxaa u dambaynaysa wa xadidka nabigena sal slm yani wax yari unbaa u dambayna macruuf ilaahayna wuu la dagaalama subxaana wa tacaala maalinta qiyaamana waa taqaanaan xadiidka nabigan uu ka warramay alayh slat barzakha iyo qiyaamo iyo dadka ahlu ribadaa sida loo baabina waad garanaysaan arrimaha ayaga marka aad iyo aad ikhwaani dadka aad ku taqaanaanna ha looga digo annagana iska kaalmaysanno hawsha ayadaa ah waa howl khatar ah waa khatar khatar nacam xaaji ha ha ha xoolo badan uu leeyahay bangiyadana wax ka qaataa adi haddii aad la shirkowda ka warran kaas lalama shirkoobayo doorkaa laga mari sheekh ka isaga ah lalama shirkoobayo haddii lala shirkoobin waa laga guuri asal ahaan qofka moogta wixiis waa mukhtalid yani culimmada waxay ka hadlaan qofkaas mukhtalidka oo wax xaaraanna waa leeyahay wax xalaalna waa leeyahay biyihiis ma la cabi karaa shayis ma la cabi karaa marka culimmada intooda badan waxay leeyihiin tawaruca haddii aan xalaalmarnimo aad raadinaynin maadaama uu xoolo kale leeyahay yani shahiisa waa la cabi karaa cunadiisa waa la cuni karaa wahaakada adoo u niyeysanaysa kuwii xalaasha ahaa laakiin wixiis haddii ay wada bakti yihiin ila ribada wada bakti ribada wada bakti waa wax ka lidan weliba koob koob bikiisa lama caba looma dhawaanay waa laska ilaalina nijaas ahaana laskaga ilaalin waxba laguma darsanay marka midda darsigana waxaa laga yaaba inay baabkaas oo yani marka laakiin waxaa khatar moogta qofka haddii aad wax ku biirsato markii dambe kujiida uu ku macaanayna wuxuu dhihi war anaba saasaan yeelay oo waa ujeedaa oo kan kale waa dalaq oo kugu tuuraya mar kuwaas waa cadha waa dad muxuu aha isnidaamis iyo cadho qabee in laga fogaada ayaa waajib ayagana ilaahay soonani subxaana wa tacaala annagana allah naga badbaadiye wax xalaal ah na allah nagu irsaaq dhammaanteen oona ugu maarana xaaraanta nooc kastoo ahaataba waaya nabigeena wuxuu leh sal l slm xadidka abi saciid alkhudri can nebi sl qa wuxu yidhi in addunya addunyadii xulwat waa mid aad u macaan khadirat cagaaran wain allaha laweyne mustaklifakum wuu idin dhexdhiga fiiha fayanduru wuxuu eegi kayfa tacmaluun fataquu dunya addunyada ka baq wataquu nisa dumarka baqa faina awala fitnat bani israiil reer bani israil fitnadooda meesha u horreysay fi nisa dumarka ay ka timid weeyaan dumarkaa laga galay iska ilaaliya muslim ayaa soo saaray baabun iyaakum adukhuul cala nisa war dumarka u gelitaankooda iska ilaaliya iyaakum adinka waa idin kala digaya waduhuula gelitaan cala nisaai dumarka loo galo ya in adeertay weeyaan iyo waxa dumaashaday wayaan iyo dalaq dumaashadeen aagadayaa iyo meeshaasan muxuu ah iskaga soo hasaawo iyo kasoo sheekayni iyo baabka isaga ha gelin mintaas halka aad ileed masaajidka imow ama tuushan meelahaas aad waxbaro ama xamaalo ama kubad ciyaar meelaha soo ciyaar meelaha wareeg meelahaas dumarka ay joogaan ha ku badan waa ka xadiidka laba kun afar boqol toban iyo labaad can cuqbata bni caamir waxaa la wariyey radia allahu taala anhu ana rasul rasulka sal slam qala rsulkan wuxuu yidhi iyaakum adinka iyo waxaan idin kala digayaa iwa dukhula u gelitaan aad u gashaan alanisaa dumarka dushooda oo gudyahoda uga tagtaan faqaala ba wuxuu min ansaar ansaarid ka mid ya rasul rasuulka allow afa ra'ayta alxamwa dumaashiga wa aqaaribu zawj ninka qaraabadiisi qaala nabigan wuxu yh sal sl alxamu qaraabada dumaashiga almowtu kaas ayaa geeri ahu nebig sal slam kaas waa kanbalada ah oo imtixaanka ah, oo adduun baabi'ini oo xumaan oo dhan samayni oon la dareemaynin ka isaga waa nabig sal slam kaas waaba geeri nabi maxamed uu ka cabira sal l slam geeriu ka cabiray adigana waxaa weeyaan waxaad leedahay eh, eh, dhimana waa dabash marka anta saadiq ama nebi sal slam beri nebi sal sl nbi maxmed akaa run badan nacam waayo bukhari muslim xadiidka muttafaqun caleyh bukhari muslim ayaa soo saaray marka dumarka iyo ragga isdhaxyaacaan boobka asaga meel aan saarno xadidka laba kun afar boqol iyo qofka nacam waa lasoo boqon karaa qofti qaraabo haddii ay tahay laakiin ajnabit waa lasoo boqon karaa lakiin see lagu booqonaya majmuuca kooxa lagu soo booqonaya haddii ay noqoto adi soo booqatana gudaha dhex fadhiisanin waaad yeeli warseetiin utag dadkii soo salaam albaabka laga furo korka salaam see yahay waxba fadhiya hasku dhibin danahaada qabso markaad ogaato xaaladii haddaad wa geris ugey haddaad wa kasoo qaadan ka soo qaado laakiin meesha inaad muxuu ah lagu afidsato ayadna ay kuusoo fidsato kadibna meeshaas haawo iyo sheeke iyo heblaay saas hebel la galo baabka isaga baab xaaraana wa oona aad u liidan ooan ficnayn ummadda somaliya hadii aad baabkaad qofku ka hadlan waaa oh, masayr iyo balaayo iyo imtixaan baa ku dheganoo waa nin muxuu ahaa inkaara ku dhacday hooskiisu ka cararaya okiisa mahane almowt weyaan geeridaan halkan taalo marka mowtka la iska ilaaliyo weliba haddii aad ogaataan xaaladaha beryahan halkan taagan oo culimada iyo loo keena qudaada loo keena ya ragga qaar waa sasi lahayeen xadiidka laba kun afar boqol toban iyo saddexaad can jaabir bin abdillahi waxaa lagu radi allah taala anma qala wuxu jabir bin abdillahi qala rasul a wuxu uhi sal l slm alla hooyay laa yabiitana yuusan baryin rajulu nin cinda imra'atin haweeney hayibin aanan nin lahayn hayib garoob caadi maaha nin aan lahayn weyaan ilaa an yakuuna inuu ahada naakixan mid asaga qaba aw daa maxramin ama maxram inuu yahay mooyane haddii xaaskaaga ahayn aadna qabin gurigeeda maxaa ku seexi ha u gelin meesha ha u dhowaanin hana agbaryin weyaan muslim ayaa soo saaray dhibka hadda u weyn mataqaanaan dhibka u weyn oo yaalla waxaa weeye annaga faqriga intuuna dishay mararka dadka qaar ayaa shuqadii mishkilad inta waa faamil inta waa iskaabula inta waa faamil kale rafaad wa ya waa imtixaan annaga dhibka nahays ay ka midta waa dhaqanka aanan laga aqoonin meelo badan iskaabolada guryo gooniyaa la dejiyaa <laughs> faamiladana guryo gooniyaa la dejiyaa marka annaga hal shuqa oo hal albaabo bir a ah soo xirmaalah ayaan leeyahay wabillah towfiiq waa iska imtixaan marka dee qof gurigiis markuu joogo dhaku yaraysanaya wahaakada waa lisyaacaya masquulan la wadaadi wahaakada dhibka ma yara marka ilaahay ana deeqa subxana wa tacaala waaya baabu man ra'a imra'atan qofkii haweenay arko falyati aal reerkiisa u taga hadduu xaas leeyahay u taga hadduusan xaas lahayna muxuu samaynayaa waa soomaya asaga kaas waxaa weyaan cunadu iska ilaalinaya soomi xadidka laba kun afar boqol toban iyo afraad an jaabir bin abdillah waxaa radi allah taala an rasul rasulka sal slam ra wuxu arkay imra'atan haweeney fa ataa imra'ata haweeneydiis ayuu tagay zaynaba zaynabaheed ayuu tagay u galmooday wahiya iyadana tacmasu ayadoo muxuuaha rugayso oo saa u hoolayso mani'atan laha maqaar ama harag ay magdaynaysay ayadoo muxua ka shaqaynayso ayuu nabigeena u yeeray ood waxaa weya dantiisa ka dhamaystay faqadaa xaajatu dantiisa ay ka dhamaystay nabigan ala sl slam uma kharaja wuu baxay asxaabii saxaabadiisa u baxay faqala wuxuu yidhi almar'ata haweenayda tuqbilu waxay la soo jeesanaysaa soo qaabilaysaa fii suurati shayطaani shayaan suuradiis maxay shayaan suuradiis yani shaydaankii ayaa waxaa weeyaan qurxini oo tasyiinani oo muxuuha qaybteeda hore ayuu qofka aad ugu macaynaya waxbana kama jiraan baabkaas baab shaydaan weeyaan watudbiru fii suurati shayaanin hayanmarkay sii jeesatana hayaan suuradiis ay la sii jeesanaysaa oo waxaa weeyaan gadaashyada dambe wuxuu qurxinaya qofki ishuu la raacaya marka saasuu eegaya shaydaanka ayaa ishii muxuu ahaa halkaas kula aadi faidaa absara axadukum midkiin hadduu arkay mar'atan haweeney falyati alow reerkiisa u tago fa ina dalika arrinkaas yaruddu maa fii qalbi maa fii nafsii nafsii wuxuu ku dhacday wuu celinaya weeyaan ilahay markuu le subxaana wa tacaala waqul lilmuuminiina yaqudu min absaarihim maaa lagu iji ma taqaanaan culmada maa lagu iji ma hilmaamteen qur-aanka caw wayaxfaduu furuujahum yaani indhihii muminiinta nabi alla waxaad ku dhahdaa nebi maxamed ayaa loo soo dhiibay ilahay baa u soo dhiibay kadibna muminiinta annaga waa in sha allahu tacaala waxaad ilaahay marka ku yidhi nabi alla muminiinta waxaad ku dhahdaa waqul lilmuminiin yaquduu min absaari indhahooda ha laabeena maxaa ku xigay waxfaduu furuujahum farjigooda ha ilaaliyan maxaa yeeley ishaas markay wax ku dhacdo waxa ku xiga waa farjigii inuu dhaqaaqo haddii aadan kontrolin ishi ilaali farjigana ilaali waa amarka ilaahay u bixiy nabi maxamed muminiintu sheeg la yidhi dumarkiina alayh slat slam dumarkiina waxaa lagu yidhi waqul lilmuminaati yaqdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna waa isku midki ayaga indhaha ilaaliyana farjiga dumarkii looma ogolna raggan raslinka ciyaara oo dabadaba bannaan inay saas u eegato samaanta laba iy tobanka ma sax maaha ama raggan kubad ciyaar ay saa u daawata yaa u ogol ama nin inta ag fadhiisa ay saas ay muxuu ahay ka nuursato in saxa tacbiir ma sax maaha wiilasha waxay dhaar moogtahay kuwa muxuu ahaa jirdoonooyinka fadhiisan jira xamaran ku arki jiray war maxaa u fadhidaan waan nuursanaynaa no xerta aan ka ahayn dhalinyaradii ya wiilashaan hadda ma aragteen sarwaalaha laga sii belaayo bacda loo gelina ma aragteen kuwa noocaasaa jiri jira horaan oo mxuu ahaa mogta sida loo wada moordhalka meeluu gaaraya kadibna meeshii hore kasoo bilaabaya mogta waxyaaban hadda socdo intooda badan jeexjeex waxaan ka ahayn jeexjeexan hadda maaragtan kuwan oo faqriga ilahay ugu imtixaamay ilaahay baa adduunka ku cadaabay halfuqaraa ya ilaahay baa faqri siiyey subxana wa tacaala ilahay fadligiis waa yacni fadli ilaahay qofka markuu ku caasiyo ya ilaahay baa adduun ku dulaynaya yani faqrigii ilaahay baa faqri ku imtixaamay waa faqrun fi اddiin waa faqrun fi اlcaqli wafaqrun fi dunya wafaqrun fi laakhira qofkii isagoo wax heli kara nadiifa ah, oo qurux badan oon jeexjeexneen ayuu ilaahay qoorta faqri u geliyey maxaa yeelay isaga ayaa qalbiga faqiirka ah iimaankiisaa faqiir ah markaasaa faqrika lagu saliday waman acrada can dikrii fa ina lahu maciishatan dankan markay socdaan waa aragteen qaarkood maanta laba iy tobanka waxaa wey saasa leh saas u socdaa ama saasuu leh saasuu leh qofkii saas ninka majiisaa ya sheekh taana sheegin adi tan horta madaxaba ka hadlay marka waa dad imtixaaman urka qaarkood markaad aragtoan ilaahay baan idinkugu dhaartay qaarkood markaad garab istaagto waad baktini ka waadleed maxaa yeele timahaanaad arkaysaan qaarkood lama dhaqo marka waa cadaab adduunku ku cadaaban yahay qabrigan waa lagu cadaabi insha allahu tacaala aakharana waa lagu cadaabi kuwaasoo kale daan la cadaamaya la cadaabi waa mudan yihin sheekh ya sheekh wa fii riwaayati riwaayadna idaa axadakum midkiin acjabatu haddii ay cajab geliso almaratu haweeney oo fa waqacat fii qalbii qalbigiisa ay ku dhacdo falyacmid ha u qasto ilaa mraatihi haweenaydiisa falyuwaaqichaha ha u galmoodo oo hala kulma fa ina dalika arrinka isaga ah galmada ayada ah yaruddu wuxuu celiyaa maa fii nafsi naftiisa wuxu ku dhacay weeyaan baabun laa tasif ilmar'atu haweenaydii aynay u tilmaamin imra'atan haweeney lisawjiha ninkeeda saasay u eg tahay saasay tahay yani tilmaam noocaas xadiidka laba kun afar boqol toban iyo shanaad can abdilahi bni mascuud waxaa lagu radi allahu ta arda qala wuxu yidhi abdillahi bn mascuud qaala nabi nabigan wuxu yidhi sal slem laa tubaashir mar'ata haweenayda yaynan la eh, mubaasharoonin oy muxuu ahay ku dhegin almar'ata haweeney ama yay la dhaqmin dhah laa ay la dhaqmin almarata haweeney almar'ata haweeney oo fatancataha kadibna ay eh, u u tilmaamto lizawjiha ninkeeda kaanahu waaba isagoo yanduru eega ilayha iyada eega weyn bukhari soo saaray dumar ay qof mxuu ahaa ayadoo qaawan aragtaya ayadoo dhar yarays aragtaya intay la dhaqanta markay dhan walba ka ogaato kadib ninkeed oy tidhaahdo kogta laga bilaabo ilaa mxuu ahaa diyaha intuu dhexayso ay xabad xabad ugu sheegto tira saa weyaan oo saa weyaan oo saa weyaan oo saa weyaan yaa yeelin ayuu nabi yiri sal l slam isagoo eega oo kale ma bannaan xaaraan waa arintayada lama ogola baabu jawaazi alhayla aw alhiila hiiladii bannaananta ay bannaantu baabkaan oogay hiilada maxay tahay waxaa weeyaan islaanta canuga aad nuujinayso in waxaa weeyaan in ninka u galmado ya amaba inay iyadoo mxuu ahay xaamilaha canug ay nuujiso labada baa lagu fasira lakiin tan hore ayaa xoog badan oo ah in haweenaydiio canug nuujinaysa ninkeed u galmoodo inay bannaanta ayuu baabkan u baabay xadidka laba kun afar boqol toban iyo lixaad can judaamata ibni wahbin ukhti can judaamata binti wahbin waxaa laga wariyey radia allahu taala ardaha ukhti cukaasha ibni muxsin saxaabiga jahiilka ahaa oo toddobaatanka kun oo jannada bikayri xisaabin walaa cadaabin galayeen muxuu aha walaashiis ahayd qaalat waxay tihi radi allahu taa radi allahu canhu kadalik xadartu rasuula nabiga alle ayaan u imaaday ama aan la joogay fii unaasin rag ama dad wa huwa nabigana yaquul isagoo leh yani dad badan anagoo ah nabiga la joogni wa ama aan la joogay wa huwa yaquul isagoo leh laqad hamamtu waxaan damcay an anhaa inaan diido oon reebo can ilkhiilati ilmaha marka la nuujina xaaska in loo galmoodo inaan diido fa nadartu waxaan eegay fi ruumi niminka reer ruum rumaankii waa nimankii muxuu ahaa reer yurub iwa faris nimanka faris oo muxuu ahaa qolyahan iiraanta hadda asalkooda ay ka joogaan fa idaa hum ab ayagoo yuqiiluuna awlaadahum awlaadooda xaaskii ayagoo nuugayaan u galmooda falaa yaduru awlaadahum ilmahooda kama dhigo dalika arinkasaga sheegan waba kama taro waxbana uma dhimo marka waxaa weeya inaan reebo waan iska dhaafay ayuu nabig sal slm muslim aya xadii soo saaray baabu taxriimi shaai sir mar'ati haweeneyda xaaskaaga ah sirteeda in bannaanka lasoo dhiga inay xaaranta iyu baabkan ubaabi xadidka laba kun afar boqol iyo toban iyo toddobaad can abi sacid khudri waxaa la wariyey radi allahu ta an arda qala wuxu abi saciid qaala rasul allah sku wuxu uhi sal slm ina min ashari innaasi dadka kuwa ugu sharta badan ay ahaadeen cinda allahi alle weyna agtiy mansilatan xagga booska yowma alqiyamati maalinta qiyaama arajula nin ina min ashari innaasi dadka kugu sharta badan ayay ahaadeen cinda allahi alla weyne mansilatan xagga booska yowma alqiyamati maalinta qiyaama arajula nin arajuladaas ma taqaanaan ya arajuladaas maxay tahay mowqica min alciraab ya ya arajuladaas oo mansuubka ah nacam axsanta arajuladaas mowqiceeda iraabta maxay ta ina arajula weeyaan maxay ta marka ya ismu ina muahar allah yadiikum ya jaarumajruura meesha yeela sooma jeedaan nacam marka arajuladaas marka waxaa weeyaan waa ismu ina oo halkaas la geeyey waxaan dhan oo isku xiran waxaa wey waa khabarkeedii oo muqadama ina min ashari الnaasi dadka kuwuu sharta badan ayay ahaadeen cind allahi ala weynati mansilatan xagga booska yowmalqaas maalinta qiyaama arajula nin waa adoo yidhoo kale inna eh, waxaa weeyaan saas adoo yidhoo kale waa nacam alrajulu waa nin oo yufdi u galmood ilaa imraati haweenaydiisa aw tufdi ilahi ayadna ay eh, muxuu ahaa isu galmoodaan uma intaa kadib yanshuru kadibna bannaanka soo dhiga siraa sirteedii beryahan waxaaba dhacda qaarkood ay etoobiyada kasoo dhigeenba afbas ataa maaha yani wax ka shar badan kuwa ayaga lama arko bini aadan khayrlawyaal wa fii riwaayati ina min acdami alamaanati cinda allah alla weyne agtii amaanadatan ugu weyn waa sirtaas weya xadiidku u dheeraa alxadiid baabu xukmu alcasli siibitaan oo muxuu ahaa ragga iyo dumarka markay isu galmoonaan ina allaha laa yastami alxaq baabkan marka laga hadla nikaax iyo alaaq iyo waxaa weeyaan baabka marka laga hadla baab aan laga xishoonayn wa ina allaha laa yastami alaq ilahay xaq kama xishoodo ina allaha laa yastaxyi an yadriba maala ma bacuuda ina allaha laa yastami alaq weeyaan waaya marka dumarka iyo ragga markay isu galmoonaan in iyada oon xilligii biyaha ay soo baxayeen aan iyadoon la gaarin in ninka uu ka siiba xaaskiisa xukunkeeda ayuu baabkan u baab yahay waxaa la mid ah cinjiradan iyo waxaan hadda soo baxay oo imtixaanka ah in ninka uu naagtiis u adeegsado ayadna koley xukunka asaga ah inay ka fogaanna laga yaaba inkastoo cinjiradan sida la sheegay qaarkood waxaa weya bale ayaa marsan bale ayaa marsan wey ziina fududays maahan bale kalena way la socotaa la sheegaya baryahan cudurro iyo balaaya muxuuaha lagu sameeya ay leeyihin wallahu aclam kuwa qaarkood xadiidka laba kun afar boqol toban iyo sideedaad can jaabir bn abdilah radi allahu ta qa jaabir bn abdilah kuna waxaan nacdilu kuwa siibo calaa ahdi nabi nabiga zamankiis sal slm kuwa siiba ayaan ahayn siibitaankaas laba shay ayaa keeni jiray tan koowaad canuggii naasu nuugaya haddii markii islaanta ay xaamilo noqoto canuggii naaskii isagoon labada sano gaarin ayuu ka go-ayaa soo ma tan labaadna addoomma ayay lahaayeen addoommahaas inay ilma ay qaadaanna way diidayaana laga yaabaa wallahu aclam wa fii riwaayati riwayat allahuma bukhari muslim usugnaatay kuna waxaa nazilu kuwa muxua siibo walqur'aanu qur'aanka yanzil isagoo soo degi wazaada fii riwaayati limuslim low kaana hadduu ahaan laha shayan shay yunha canhu liiska reebo lanahaana canhu qur'an qur'anka naga reebi lahaa ilaa xilliga aan hawsh samayn jirin qur'anka soo degaayey saasuu le jaabir bn abdillahi radi allahu tan arda wa fii riwaayati limuslimin qaala wuxuu yidhi kunaa waxaanay naczilu kuwa siibo cala cadi rasul rasulka zamanki sal slm fabalaqa dalika nabiy allah ayaa soo warkaas ayaa la gaarsiiyey sal slam falam inhana nagama reebin nabigu waaba la gaarsiye warki maba reebin xadidka laba kun afar boqol toban iyo sagaalaad can jabir bn abdillahi waxaa radi allah ta anma qala rsul jabir bn abdillahi qulnaa waxaan ya rasul rasuulka allow ina annaga kunaa waxaan naczilu kuwa siibo fazacamat alyahuud yahuud waxay sheegtay annaha iyada siibitaanka isaga almaw'uudatu asuqra waida almaw'uudatu su'ilat yacni midii la noolol duugay oo yar waa tii la noolo duug yar waida almaw'uudatu tii muxuu ahaa la noolol duugay su'ilat soomahayn la su'aalo marka wa mawudatan waa qof nolosha lagu duugay waxaa weyaan oo laakiin yar faqala wuxuu yidhi nabigana sal slm kadabat ilyahuud yahuud been ayay sheegeen ina allaha alla weyne idaa araada hadduu doono an yakhluqahu inuu khalqa ina allaha alla weyne idaa araada hadduu doono an yakhluqahu inuu khalqa falam yamnachu waxba kama reebin ama wax ka reeb lama arko laba tafsiirba waa ii muuqataa in la saari karo ina allaha alla weyne idaa araada hadduu doono an yakhluqahu khalaqahu alla wuu uumaya kow falam yamnachu nabiga muusan diidin oo marka nabiga loo tiiriy sal allah alay slam waa suuragal waxaa kaloo ayadna suuragal ah oo siyaaqa sidii hore muxuu inay ku toosanta laga yaabo kadabat alyahuud yahuud been baa sheegay in allah la weyne idaa araada hadduu doono an yakhluqahu falam yamnachu wax ka reeba falam yamnachu shay shay ka reebi kara lama arko labadaba suuragal wallah aclam tirmidi xadiis saxiix weyaan baabu wasaaya linisa dumarka loo dardaarma wanaag in loo sameey ayuu baabkan u baab yahay amaba ayaga laftirkoodii inay wanaag sameeyaan loo dardaarmo ayuu baabkan u baab yahay xadidka laba kun iyo afar boqol iyo labaatanaad can cabdiraxmaan bin cawf waxaa la wariyey radia allahu tacala canhu qala cbdiraxman bin cawf waa taajirka weynaa saxaabada dullunii cala suuq ninka dhihi jiray qala wuxuu yihi qala rasul wu yhi sal slm idaa sallat ilmar'atu haweeney haddii ay tukato khamsaha shanteedii salaadood oo saamat shahraa bisheeda ramadaana ay soonta oo xafidad farjaha farjigeedana ay xifdiso wa atacat zawjaha ninkeedana ay ateecdo qiila lah waxaa loo yidhaha udkhili gal aljanata jannada min ay abwaab janati jannada albaabeeda tii shiiti adoonta imaam axmed ayaa soo saaray xadiidka xasan liayrihi weyaan xadidka laba kun afar boqol iyo ko iyo labaatanaad can abi hurayrata milahu marfuucan abi hurayra xadiidka xadiid la nooca oo marfuuca oo nabiga loo sara mariyey sal slem oo ibn xibaan soo saaray oo xadiid saxiixa ayuu muxuu ahaa soo wariyey radi allahu ta arda baabu xaqi zawji cala almara raggii miyaa dushoo laga saarnaanaya ayaga dumarka in la yihado ah, rag in la yihahdo dumarka isaan u sameeyaay haakada ayaganasw wa badan laga raba ayaga laftirkooda xadidka laba kun afar boqol iyo laba iyo labaatanaad can abi hurayrat waxaa la wariyey radi allahu taala an nabi nabig nx sl sl qal nabigan wuxuu yidhi low kunta haddii aan ahaan lahaa aamiran mid fara axaddan qof an yasjuda inuu sujuuda liaxadin qof la amartu waxaan fari lahaa almar'ata haweenaydii an tasjuda inuu sujuudo lizawjiha ninkeeda tirmidi o xadiis xasan saxiix weeyaan laakiin maba la ogolo wa qof qof inuu sujuudo waa xaaraan waa loo gaaloobaya laakiin haddii un alard haddii un ay dhici lahayd yani ixtiraamka iyo qadarinta ragga uu mudan yahay ka dumarka mudan yahay <laughs> xadiidkan dumarka aad uma dhegaystaan yani dumarka xadiidkan aad uma dhegaystaan waxaa kaloo aad u dhegaysanin alrijaalu qawaamuuna cala الnisa aad uma dhegaystaan laba shayb waa keenaysaa horta dumarka ooba dee iska muxuu aha mataqana mararka qaar inay waxay xataa ogol yihiin ay yihahdaan la dhaaf ay yidhahdaan oo dhaqan u ah ya ogoldiid mataqaana dumarka iyadoo nin rabta hadii la nlauud bilaahi rabtaa maogta ogoldiid wa marka ayagoo ogoldiid iska aho waxaa weyaan aayadihi ayagooba raba haddana midda labaad waxaa weeyaan dumarki raggii qaarkood oo aayadihii si xun u adeegsanaan ninkii naagtii dulminaya naagtii haakada laakiin aayad qur-anka soo qaadanaya xadiidkii hadda kii aan soo dhaafna soo qaadanaya marka isaga iyo meelaha qaar waxalayni ayuu ayaddii ku garaacaya marka ah, ah, ragow waxaad yeelaysaan dumarka iyo diinta isku dirin dumarka iyo diinta aan la isku dirin xadiidka laba kun afar boqol iyo iyo saddex iyo labaatanaad can abdillahi bin abi awfa waxaa la wariyey radi allahu ta arda qaala wuxuu yidhi abdillahi bin abi awfa lamaa goortii qadima mucaadun mucaad uu ka soo galay min ashaami shaam suuriya iyo urdun iyo waxaa weeyaan lubnaan iyo filistiin iyo waddankaas laisku yidhaha shaam sajada wuxuu u sujuuday mucaad ibna jabal linabi buu usujuday sal sl qa sujuudu la dhacay subxaan allah o ah, qaala wuxuu yidhi maa haada ya mucaad mucaadow arrinkan muxuu ahaaday qaala wuxuu yidhi ataytu shaama shaam ayaan tagay fawafaqtu waxaan la kulmay yasiduuna ayagoo sujuuda liasaaqifatihim wa bataariqatihim raggooda diinta madaxda ka ah oo boobyada boob maxay ahayn kuwan oo kaniisadaha jooga ah, madaxda ka ah shiikhyada kaniisadaha qisiisiinta iyo ruhbaanta iyo kuwaas ayaga u sujuuda ayaan la kulmay fawadadtu waxaan jeclaaday fii nafsi naftayda an nafcala dalika bika adi inaan kuu samayno arintayada amaan kugu samayno adnaan kuu sujuudo ayaan jeclaaday faqala rasul u sl slm falaa tafcalu ha yeelina fainii aniga low kunta hadii aan ahan laha aamira mid fara axaddan qof an yasjuda ligayr illaah alla waxaan in u sujuudo haddaan fari lahaa la amartu waxaan fari laha almarata haweenaydii an tasjuda lizawjaha inay ninkeed u sujuudo wladii alhi nafsu muxamed nabi maxamed naftiisa biyadii gacantisa kusugan tahay laa tuadii ma gudata almaratu haweeney xaqa rabbiha rabbigeeda xaqiisa xataa tuadii ila ay ka gudato xaqa zawjiha ninkeeda xaquu ku leeyahay walow sa'alahaa nafsaha nafteeda haduu weydiiye wahiya calaa katabin ayadoo muxuu ahaa koora saaran yacnii ritiga dushiisa iyadoo saaran lam tamnachu naftiisa uma diido amaba kama reebtoonta ibn maaja xadiidun xasan weeyaan shucayb bn arnaawuud raximah ullah wuxuu leey muarib xadiidkan waxaa weeyaan waa isbaraanbaray xadiidka far ayaa ku yara mudan ayuu leeyahay waxaad egtaa marka xadiidkaas albaabu qablahu eeg ayuu ku leeyahay low kuntu aamiran axadan asjuda liaxadin la amartu almarata an tasjuda lizawjiha kaas ayaa marka xadiid xasan saxiix weeyaan baabu xaq almarati haweeneyd xaqay ku leedahay ala zawjiha ninkeeda ay ku leedahay baabkan u baab xadidka laba kun afar boqol iyo afar iyo labaatanaad can mucaawiyata alqushayriyi waxaa laga wariyey radia allahu taala arda qal wuxu yihi qultu waxaan ya rasul rsulka allow ma xaqu zawjati axadina midka naga xaaskiisa xaq ay ku leedahay caleyhi dushiisa ay ku leedahay muxuu yahay su-aashaas haddee nabi maxamed inaan weydiinna aynoo suuragalleed oo weydiin lahayn ilan dumarkii xaq aynugu leeyihin marka qaal alloma yaqaano dumarka maxaynugu leeyihiin nabi allow qaala wuxuu yidhi an tucimahaa inaad quudayso idaa acimta markaad quudato adi inaad maqaayadahaas fafistaag aad ka soo qadayso ood iska soo baashaasho ood maalintii muxuu ahaa toban kun labaatan kun aad ragga saaxiibada aad ku habayso xaaskiina aad muxuu ahaa shan boqol u tuurta miskiintii oo kadibna waay karisay waay muxuu ahaa ilmihii ay karisay ay garan weydo dulmi cad waa xaqiiqatan waana dhacda arrinta la socda yani mararka waad arkaysaa nin martidiis iyo saaxiibadiis xataa aan u baahnayn maqaxadahaas wuxuu geynayaa saab istaaga ah markaasaa labaatan kun soddon kun ayuu bixinaya xaaskiina wuxuu ku tuurayaa toddoba boqol lix boqol shan boqol kun shilin uu ku tuurayaa markaasa waxay isgaadhsiiyaan nacam qofka hadduu waxba haysanin ama tabartiisa ay tahay kunkaa shilin kun shilin waa lacag badan marka dad qaar loo eego wax badan waa qaara shanta boqol wax badan ay u yihiin liyunfiq duu sacatin min sacatihi wa waman qudira caleyh risquhu falyunfiq mima aataahu llah laakiin ninkii oo dhaqan ood ilaahay subxana wa tacala dhaqay oo lacagtii ku baashaala oo muxuu ahaa ku takalfali ayaa reerkiisana rafaadka haysta iyo dhibaato adlayaabi sax ma aha sax marka bukhli qofki inuu reerkiis ku sameey ma ahan an tucimaha waa inaad quudayso idaa acimta wa taksuuha aad hugiso idaa iktasayta marka dhar xirato aw iktasabta markaad shaqaysato walaa tadrib alwajha kii hore eega marka idaa iktasayta markaad hugsato weyaan dhar aad xirato walaa tadrib aadan garac alwajha wejiga aadan ka garaacin walaa tuqabix wejigaan aad ka xumayn wejiga adaa la gubiy dhaaf waa arin aad u xun aad u liidan walaa tahjur ilaa fi lbeyt haddii xoogaho inaad isku yara xanaaqdaan aad sirafahmi weydaan inaad ka yara yara mxuu ahaa indhaha aad ka yara dadabto adamacdano guriga dhexdiisa dhaafi sariirta haddii aad ku saxan jirteen tu kale ugu yara wareeg wahaa kada laakiin meelo kale aan ka baryahay hoteeladii baabkaas baab loo ogolyi mahan abu dawud ibn maja xadiis xasan saxiix weeyaan xadidka laba kun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad can camr ibn axwas waxaa laga wariyey camr ibn axwas radi allahu taala arda anahu camr ibn axwas shahida wuxuu xadiray xaja alwadaac ayuu xaadiray xajka sogotinta maca rasulilah nabiga ayuu la jiray calayhi salaatu wasalaam faxamida allah alla weyne ayuu ammaanay raalli ahaada waraaqdan iyo waraaqda kale baggaan iyo bagga kale waa lamaynayaa marka ragga taagana iska fadhiisteeno hay raallina ha noqdeena xadiidka laba kun afar boqol iyo shan iyo labaatanaad can amr laxas waxaa laga wariyey annahu camar shahida wuxuu xaadiray xajat alwadaac xaj sagootinka maca rasulilah ayuu la xaadiray sal slem faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waatna caleyh wuuna ammaanay wadakara nabiga dadka ayuu alla xasuusiyey wacda wuu wacdiyey fadakara wuxuu sheegay fi xadiid xadiidka qisatan ayuu ku sheegay faqala wuxuu yidhi alaa hooyay wastawsuu war u dardaarmay binisaai dumarka khayran wanaag u dardaarma fainamaa in kale maa hunna iyaga cawaanun waa maxaabiis yaa diidi kara arrinta ayada subaxan waa soo wada kaalahanay nin walba shaqa uu soo aaday gurigaagi iyo ilmahaagi halkaas wadaadii ad ku xabiistoo ku jirta guri bir aad gelisa halkaasay ku jirta waa xabisay kugu jirtaa meel hadday maanta amar alonsagshantari beelaha aado yani caaw waxaa wey inaan la wada berina laga yaaba xageed ku maqnayd maxbuus kuu xihan waa ragga dumarka ku ciyaara oo ogaada waa maxbuus waana xaqiiqa afartaas saddexdaas qol labadaa qol qolkaas iyo barsadaas halkaasay kugu xabisanta waa maxbuus meel ay u dhaqaaqi kartaa marka fa inamaa in kalamaan hunna iyaga cawaanun waa maxaabiis cindakum agtiinna laysa ma ahanin tamlikuna midaad hanataan minhunna xaggooda shayan shay hayra dalika arrinkaasaan ahayn inaad wanaag u dardaarantaan waxaan ahayn oo inka mudan yihiin ama adinka xaggiina mxuu ahaa inay ugu imaadaan mudan ma jiro weeyaan ilaa an yaatiina inay la imaadaan bifaaxishatin zina mubayinatin bifaaxishatin xumaan mubayinatin cad zinada xataa kaligeed ma ahan laakiin xumaan ay la imaadaan fain facalna hadday sameeyaan fahjuruuhuna ka hajira filmadaajic makaanajiifka o dariibuhuna garaac darban garaac hayra mubarixin aanan bararinayn oon barar keenaynin waa muxuu ahaa maradii iyo wix lamidka ay saas saas weeyaan fain aطacnakum haddii ay aطeecaan falaa tabquu calayhina sabiilan wadda aad ku gardaraysataan ha barbaarina alla hooyay ina lakum adinka waxaa idin sugnaad calaa nisaa'ikum dumarkiina xaqan xaq ayaa waxaa weeyaan aad ku leedihiin walinisaa'ikum dumarkiina calaykum dushiina xaqan bay ku leeyihiin fa ama xaqakum xaqiina miya calaa nisaa'ikum dumarkiina aad ku leedihiin falaa yuuطiina yayna ku fariisanin furashakum goglihiinna aad ku saxanaysaan oo khaaska ah gogashaada sariirtaada jifka oo kale man takrahuuna cidaad necabtihiin iyo ataa mxuu aha meelaha aad fariisanayso walaa yaadana yayna idin idin siinan ay u ogolaan fii buyuutikum guryihiina liman takrahuuna qof aad idinka necabtihiin xaq aad ku leedihiin dumarka ogaada xaqaas waa linku leeyahay ala hooya waxaquhuna xaqooda calaykum dushiina ay ku leeyihiin an tuxsinuu inaad wanaajisaan ilayhina ayaga an tuxsinuu inaad wanaag u suubisaan ilayhina ayaga fii kiswatihinna aradbixintooda iyo hugintooda iyo wa acaamihina cunadooda yani inaad gacanta adi gacanta ufur gacanta ufur dumar sooma wax alla wixi aad hays iska siiba alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin inta in ka badan waad heli ilmahaaga dherji islaantaada dherji dharay u baahanta sii waxaa weeyaan waxay u baahan tahay eh, gogol cusub sii waxaa weeyaan dhaqaalo kale u baahanta sii qaraabay lacag u dirsanaysaa sii adiga dumar wahaa kada haddii aad rabtaan sir yaraa dhegtan kugu sheegay dumarkana ma maqlayan on mayna insha allahu tacaala sirta maxay tahay wadaadka wuxuu ku soo qoray meel wuxuu yihi toban jeer ayuu wuxuu ku celiyey xaaskaaga dhaqankiis ma rabtaa sii yuri lacag sii mar labaad ha hilmaam inaad lacag siiso mar saddexaad iska ilaali inaad mxuu aha aad ka gaabiso inaad wax siiso maxaa yeelay xabsi ay kugu jirtaa waa qof maxbuusa ah. soo xaqiiqo maaha waa qof maxbuus xaqiiqatan marka arrinta ayada ah akhyaaray qofkii hadda ka hore ka gaabi hadda ha isgaaro wax dumarkaas waxaa wey ilaah loogu dhawaado in wax la siiyo nam tirmidi ibn maaja xadii xasan weyaan baabu nahyi can ityaani nisaa dumarka in looga mxuu ahaa looga taga reebitaan laska reeba fii cajaazihinna gadaal in looga tago dumarkii oo qowmuluud waxaa weeyaan arrinta ayada waa khatar filmadan iyo balaayadan la fiirina ayaa waxyaaba badan hadleeyaan la socda sidii hore looma fiyooba wax badan baa halaabay alala socda xadiidka laba kun afar boqol iyo lix iyo labaatanaad can abi hurerata waxa lg radi a qal wuxu abi hureyra qaala rasul rsku wuxu yiri sal slm malcuunun waa malcuun naxariista alle waa laga fogeeyey man ataa qofka u taga imraatahu haweenaydiisa bidubriha gadaal ugu tago oo meesha saxaragu ka soo baxay wax ka doona qofka asaga ilahay naxariis waa laga fogay waa malcuun lacnat ullahi calayh abu daawuud ibn maajah waa daarimi wa xadiis xasan weeyaan baabu tasaturi in lis astura cinda aljimaaci marka galmada la samaynay ayuu baabkan u baabiyay xadiidka laba kun afar boqol iyo toddoba iyo labaatanaad can cudbata ibnu abi xakiim waxaa laga wariyey annahu raximah llah annahu isaga sa'ala wuxuu weydiiyey sulaymaan ibnu muusa can rajulin ayuu wax ka weydiiyey yanduru ileega ilaa farji imraati haweenaydiisa farjigeeda eego xibinteeda taranka faqala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey sa'alat waxaa weydiisay canha xaggeeda caطaa'an sa'alat way weydiisay canha xaggeeda caطaa'an maxsaasa idin qor dabcadii labaad dabcadii cusbeed sa'alat miya sa'alat way weydiisay canha xaggeeda caطaa'an ayay weydiisay koley gabar ayaa caطo weydiisay faqaal sa'altu canha ma idin qoran sa'altu miya kuu qoran shee xuseen mis adiga umbaa maxua toosini ah, saaltu canhaa shee xuseen aan qaadana marka sa'altu waan weydiiyey canhaa xaggeeda oo arrinta ayada ah waxaa weeyaan fiirada ayada cataan baan weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiiyey sa'altu ka dhiga marka shee xuseen fatwadiisa qaata sa'altu waxaan weydiiyey goda goda hala goda sa'altu ka dhiga sa'altu canhaa cataan ayaan weydiiyey fa qaala wuxuu yidhi canhaadaas damiirku wuxuu noqonayaa nadradaas iyo fiiradaas fa qaala wuxuu yidhi sa'altu waxaan weydiiyey canhaa xaggeeda caaishata ayaan weydiiyey yani fiiradaas farjiga la eego faqal wuxuu yidhi kuntu waxaana iqhtasilu mid qabaysto ana aniga waxubii iyo waxibii kii aan jeclaa sal allahu alay slam min alinaai alwaaxid hal waal ayaan ka qabaysan jirnay takhtalif fiiha kufana gacmahanaga isdhaafi jiray wa ashaarat waxay farta ku fiiqday ilaa inaan wayl oo filbeyt guriga yeelay waal ama baf qadra sittati aqsaatin lix qisti qadarkiisa qistiga ma taqaanaan waa nis saac saaci labada kiila io barka ahaa nuskiisa ada hal kiila iska dhah hal kiila hal kiilo eh, lix kiilo camal biyoah eh, waal eh, lagu shubay lix litir camal lix litir biyo oo shanlihii caadigaha ah oo hal litir lagu daray intaas waal la eg ayaan ku wada qabaysan jirnay marka inta ayada ah ayaan gacmaha isla dhaafi jirnay abil ah, abil riwaaya kaada soo aroortay nabi allow i baaqiyeel ibnu xibaan waa xadii isnaadu xasan weyaan xadiidka u dambeeya casharka oo daciifka ah xadiidka laba kun afar boqol iyo siddeed iyo labaatanaad can cutbata ibnu cabdin asulamiy waxaa laga wariyey radi allahu taala anha qala wuxuu yihi qala rasul uu yhi rasulka sal slm ida aataa axadukum allow hadduu u taga falyastatir ha isasturo ha isqariyo walaa yatajarad yuusan isqaawinin tajarud alcayrayni labada dameer farow si ay u qaawan yihiin yuusan isqaawinin ibnu maaja xadiis daciif weyaan isaga marka baabkaas haddiiba indho kale ay ku jeedin waxaa weye meesha ay isturan tahay waxaa weeyaan ishkaal wey inaan ilahayn ayaa laga yaaba wallahu aclam hada wallahu aclam w sal lla w slam ala mustafa